الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له أو كما قال صلى الله عليه وسلم حمدا لله إلaahay baan ku mahadinaynaa salaada duhur jamacay naga soo qeyb geliyey ule culummada masaajidka ayaa naga dalabtay kelmad inaan sheegno salaaddii duhur markaan ka baxnayna kulligeen wacdi baan wacdi baa laynoo jeediyey haddaan wax ku qaadanayno wacdi dhammaystiran wacdigaasi muxuu ahaa janaazaan ku tukannay salaataljanaaza xaadira qof walaalkeena ayaa meydkiisii intoo la soo geliyey halkaa aan ku tukannay deedna waa la qaaday kafaa bilmowti waacida waana waxa kugu filan waa geerida wacdi waxaa kugu filan waa meydkaa aada arkaysid اqduu faإnaa raaxuun aw ruuxuu faإnaa gaaduun mawcidaة baliiغة وغaflaة sariicة yadhab الأول faالأول وyabقى الآakhiru laa xilma lahu abu dar alkhifaari allah raalli ka noqdee ayaa janaasada marka meyd uu arka buu odhan jiray la caraaba annaguna waan ka soo daba kallihi doonnaa ama la kallaha buu odhan jiray annaguna galabta un baan ka daba imani doonnaayoo ka soo daba caraabi doonnaaye mawcidatan baliiqa waa waana xeel dheer weeyaan wa gaflatan sariica adoo ku talagelina geeridu way kuu imanaysaa yadhab alأwalu faاlأwal midba midkii uu ka horreeyey buu aakhirada uga horraynayaa ajal ba loo dhintaayo xanuunna looma dhinto gaajana looma dhinto xabadna looma dhinto waxa loo dhimanayaa waa ajal weeyaan waa ajal lan tamuuta nafsun xataa tastakmila aakhira risqihaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kiil ahaa nafna ma dhimanayso adduunyada ka bixin mayso ilaa arsaaqadeeda inta u dambaysay dhammaystirata mooyaane maydkaa aan ku tukannay baa inoogu filan wacdi haddaan dadku ay wax ku qaadanayaan maanta waa la socdaa xaggee loo socdaa meeshii runta ahayd baa loo socdaa meeshii runta ahayd kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamة faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannaةa faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ilaa mataacu اlguruur ilaahay baa inoo sheegay naf walba geerida way dhadhamin baa ilaahay yidhi way dhadhamin waxaad duubaysaan iska daayo dhegaysta wy ha ciyaaloobina halka wacdi waayaan waxaa laga hadlaya waa wacdi waxaa lagugu baraarujinaya waa aakhiradaadii waxaa lagugu baraarujinaya waa hadafkii adduunyada laguu keenay waxa laguu sheegaya lagu lagu tilmaamayaa waa meeshaad u socotay runta ahayd weeyaan marka qalbi waxweelaya allah ina siiyo naf walba baa ilaahay leeya geerida waa dhadhamin camalkaad adduunyada kas ku soo shaqayseenna aakhira laynaga abaalmarin doonaa halkan wixii adduunyada aad ku hadlaysay waa la qoraayey waxaad samaynaysay waa la qoraayey maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid bini aadamka afkiisa hadal kama soo dhaco ilaa waa la qorayaa wa wadica alkitaabu wa jii'a biاnnebiyiina waashuhadaa maalinka qiyaamaha kitaabkaa la soo dhigi doonaa kitaabka maxaa ku qoran maalintii aad qaan gaadhay ilaa naftu ay kaa baxaysay wixii adeegaysay wixii aad cuntay waxaad ku hadlaysay waxaad dhegaysanaysay meeshaad tegtay saad u socotay wixii oo dhan baa lagu soo qoraya lagu hordhigi doona qiyaamaha iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba ilaahay baa ku odhan doonaa addoonkanoo kitaabkaaga adigu akhriso halka ula baxo adigu akhriso adigaana isku filana cid ku xisaabisaba uma baahnide adiga un miisaanka isa saaraya oo isa soo caddayni doonaa ma naar baad u qalantaa mise jannaad u qalantaa faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz ilaahay baa yidhi qofka naar laga badbaadiyey ee janno la geliyey kaasaa liibaane baa ilahay yidhi xaqiiqadii kaasaa liibaane naar allah inaga badbaadiso aamin dhahda jannadana allah ina geliyo allahu akbar daci اlayaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa ida xakama alqaضاء walaa tajzac lxawaadiث walaa tajzac lxaadiثaة اlayaali fama lixawaadiث الdunya baqaء maalin baa iman habeen baa iman kulayl baa iman qabow baa iman nolol baa iman geeri baa iman cabsi baa iman nabadgelyaa iman faqri baa iman barwaaqaa iman waa nidaam ilaahay adduunyada ugu tala galay waxaas in mar cabsi timaadda mar barwaaqa timaaddaa mar nabad la helaa mar la bukoodaa mar la caafimaadaa mar la dhashaa mar la dhintaa in ay dhalataa in ay dhimataa in fuqaro noqotaa in akhniye noqotaa undur kayfa faddalnaa bacdahum calaa bacdin walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila eeg baa lagu leeyahay bini aadamka saan u kala sarraysiinnay laakiin waxaa fadli badan baa ilaahay yidhi aakhiro darajaadka aakhira ninka hele baa fadli weyn helay walaalayaal daar alimtixaan baan ku jirnaa maxaan ku jirnaa daar alikhtibaar marka nolosha ilaahay baa kugu deeqay dhimashadana ilaahay baa kugu xakumay ogow meeshaa doontana joog waa dhiman maalintii lagu qora inaad dhimato un baad dhiman boqol iyo labaatan habeen caloosha hooyo ilmuhu markuu ku jiraa malag loo soo dhiibaa ruuxda markaasuu ku afuufaa markaasuu malagaasi afar buu u qoraa buu nebigu yidhi afar buu qorayaa qofka ma labbaa ma dhidigba habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi ma shaqi naar ku dambaynaya mise waa siciid janno gelaya habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi fama risqu adduunka intuu joogo muxuu quudkiisu noqonayaa habeenkaabaa la qori fama alajalu halkuu ku dhimanoo halkee lagu duugi habeenkaasaa la qoraa rasuulku yidhi marka waa dhiman dhimashaad u dhalatay waa inaad tidhaahdaa aniga haddaan dhinto ma rabbigay oo iga raalliyaan dhimanaya mise ilaahay oo ii cadhoonayaan dhimanaya nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisa noloshiisao dhan waxaan ka fahmaynaa meesha muuminku adduunyadu maaha meesha muuminku ku raaxaysanayo muuminku meeshuu ku raaxaysanaya waa jannada weeyaan meeshuu muuminku ku raaxaysanaya waa jannada addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir buu nebigu yihi adduunyada ninka muuminka jeel bay u tahay jeel ninka jeel ku jira ikhtiyaar ma leh xorriyad ma haysto laakiin ninka jeel ku jira hamigiisa ugu weyn waa maxay goormaa jeelka layga sii dayn doonaa goormaa jeelka ka baxaa dadka jeelasha ku jira hami kale ma leh tijaarad ku hamini maayaan oo guri dhismihiisa ku hamini maayaan oo ganacsi ku hamini maayaan oo dhoof iyoiyo guur ku hamini maayaan hamiga ugu weyn qofka jeel ku xidhan waa goormaa jeelka ka baxaa uun saa darteed buu nebigu leeyahay adduunyada muuminka waa jeelkiisii waa jeel jeel maxaa loo jeedaa adduunka intuu qofka muuminku uu joogo macnaha xorriyaddiisii siduu doona uma uma socon karayo waxa uu adduunyadan doona inuu ku sameeya ma samayn karayo waayo shareecad buu qofka muuminku leeyahay shareecad oo aragga ilaahay baa ku siiyey haddana araggaaga awaamir buu leeyahay awaamir aragga awaamirtuu leeyahay waa maxay waxaa eeg baa lagaa yidhi waxaana ha eeginba shareecaddu ku leedahay carabka ilaahay baa ku siiyey shareecaddu waxay ku leedahay waxaa ku hadal waxaan aa ku hadlin bay ku leedahay maqalka ilaahay baa ku siiyey shareecaddu waxay ku leedahay waxaa maqal waxaan maqlin bay ku leedahay caloosha ilaahay baa ku siiyey waxaasi waa xaalaale cun bay ku leedahay shareecaddu waxaana waa xaaraanaha cunin bay ku leedahay socodka ilaahay baa ku siiyey shareecaddu sidaa u soco bay ku leedahay sidaana ha u socon bay shareecaddu ku leedahay walaa tamshi fi lardi maraxa sidaa mutakabiriinta ha u socon shareecaddaa ku leh sidee u soco wاladiina laa yashhaduuna الzuura waidaa maruu biاllagwi maruu kiraama baa ilaahay yidhi sidee mu'miniintu u socdaan waa sidee meel kafladiiyo macsiyo lagu haya hadday soo maraan ayakoo maamuusan oo karaamaysan bay dhaafaan baa ilaahay yidhi shaqo ku darsan maayaan waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim axkaamta indhuhu ay leeyihiin eeg basarku axkaam buu leeyahay axkaamtiisu waa maxay waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim masjiidka dhexdeeda maaha waxa qadul basarka lagaa doonayo masaajidka dibadda markaad ugu baxda la doonaya indhahaaga inaad laabtid wixii muxaramaada ilaahay kaa xarrimay oo dhan indhahaaga ha ku eegin laakiin indhaha maxaa ku eeg lagaa yidhi afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila aلsamaa'i kayfa ruficat wa ila aljibaali kayfa nusibat وإlى الأرض kيfa suطxaت أfalam ynduruu إlى السmاءi فوqaهm kayfa banaynaaha وزayannaaha وmaa laha min furuuج samada ku eg baa lagaa yidhi oo aayaadkan ilaahay ku ego ilaahay ku garo sida geela ilaahay u abuuray fiiri sida buuraha ilaahay u abuuray fiiri sida badda loo abuuray fiiri sida cirka loo joojiyey fiiri sida makhluuqa loo abuuray fiiri aayaadka ilaahay ku eeg baa lagaa yidhi oo cibro u eg mooyaane indhahaagan adigu ma lihid oo waxaad doonta inaad ku eegto xor uma tihid marka muuminkii maqalkii bay noqotay ina aلsamca wاlbasara wاlfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waa la isweydiin doonaa maqalkii waa lagu weydiin oo araggii waa lagu weydiin maalinka qiyaamaha qof walba la waraysan doonaa فبشر عباد الذين yastamicuuna alqowl baa ilaha yidhi yastamicuuna alqowl fayatabicuuna axsanahu hadalka wanaagsan inaad maqashaa laguu jideeyey ficilka wanaagsan ee shareecaddu ogoshaa inaad raacdaa laguu jideeyey hadalka xun ee shareecaddu inkirta inaad degtaada ku dhegaystana laguma ogolo laakiin innanka waxaan leenahay maanta ikhtiyaar baan leenahay khaasatan dhallinyaradeenna markaad tirahdo war waxaa ha dhegaysan war waxaana daawanaysa shareecaddu ma ogolo ikhtiyaar baan leehay ikhtiyaar baan leedahay maalinka qiyaamaha waxaad tidhahdaa ilaahay anu ikhtiyaar baan lahaa dhaha ku badbaadisay yaa cibaadii laa khawfun calaykum اlyawma walaa antum taxzanuun man hum الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين allahuma jcalna amiin dhahada yaa cibaadii banka qiyaama maalinta la joogo ee qof walba gargaariya gurmad uu sugaayo ayaa xagga ilaahay waxaa ka iman doona iclaan ogeysiis oo la odhan doonaa yaa cibaadii addoommahaygiyow laa khawfun calaykum alyowma walaa antum taxzanuun maanta idinka korkiin cabsi iyo murug midna ma saarno allah inaga dhiga kuwaas maalintee waa maalinka banka qiyaamo la joogo يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاab اllahi shadiid wax yar baa maanta dadka adduunka o dhan ka yaybiyo ka qaylisiiyey banka qiyaama ka warrama maalinka qiyaamaha ka warrama xaaladdu say noqon doontaa maalinka qofku gargaar uu u baahan yahay gurmad uu u baahan yahay ayaa xagga sare iclaan baa ka imanaya oo la odhanayaa addoommihii ilaahay maanta iyaga dushooda cabsiya murugi ma saarno man hum waa kuwee alladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin waa kuwii adduunyada markay joogeen ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen janna inay jirtay garanayeen naaray inay jirtay garanayeen xisaab inay dambaysay garanayeen imtixaanka adduunka inuu dhammaanayay garanayeen laakiin imtixaanka runtuu aakhire u dhacaya bay garanayeen danna adduunyadii bay ka soo sahay qaateen ilaahay bay soo raalli geliyeen kuwa muslimiinoo toosan bay ahaayeenoo ilaahay u hoggaansan bay ahaayeen maxaa markaa lagu odhan doonaa udkhuluu ljannata antum waaswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin waakwaabin wa fiiha maa tashtahiihi alanfus wataladu alacyunu waantum fiiha khaaliduun jannadaa loogu baaqaya ayakoo la odhan doonaa ininka maanta kuwaa cabsoonaya ininka maaha waayo adduunkii baad ilaahay ka soo cabsateen inninka abaalkiinnu maanta waa janno allah inaga dhiga kuwaas quluu amiin dhahd adduunyadan waa daaru tacab baan joognaa daarulcanaa daarulibtixaan weeyaan adduunyadu waa imtixaan mar waa cabsi mar waa geeri mar waa bugtaan mar waa faqri mar waa abaar mar waa barwaaqo mar waad farxi mar waad murugoon daci layaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa idaa xakama alqaضاء walaa tajzac lxawaadiث اlayaal lxaadiثaة اlayaali fama lixawaadiث اdunya baqaaw maalmahan adduunyada ee axwaashu ay la socoto ha eegin ha argagixine adu waxaad haysataa ilaahay xadhigiisa hayso amarka ilaahay hayso sunnaha nebi maxamed hayso inaad dhimato ayaad u dhalatee inaad noolaato uma dhalan jannadaadii halkan maaha qofka mu'minka jannadiisu aakhiro weeyaan wixii ilaahay ku keenana ku raalli noqo ka faqriga loo qadaray faqrigiisu waa inuu ku raalli noqdaa ka caafimaadka la siiyey caafimaadka waa inuu ku raalli noqdaa ka awlaadda la siiyey awlaadda ilaahay waa inuu ugu shugriyaa ka awlaadda laga qabtay awlaad la'aanta waa inuu ilaahay ugu shugriyaa ka nabadgelyada la siiyey nabadgelyada waa ilaahay inuu ku gartaa ka cabsida lagu imtixaamay cabsida waa inaad ilaahay kaga cabsataa ka mas-uulka laga dhigay mas-uuliyadda ilaahay waa inuu kaga baqaa ka mas-uulka laga yahayna marxaladda aad ku jirta adiguna ilaahay ku garoo kaga baq bas noloshan adduunyadu wax daa'imaysa ma mayd baan ku tukannay beritoole inankana waa laynagu tukan ogow marka jannadeenni halkan maaha jannadeenni way dambaysaa ilaahay baan adduunka dusheeda ku caabudaynaa ku adeecaynaa ku raalli wixii ilaahay noo qadarana raalli baan ku noqonaynaa insha allah dhahada waxaa keliye mashaakilka adduunyada maanta ka dhacaaya mashaakilka adduunyada ka dhici jiray mashaakilka adduunyada ka dhici doona xalku waa sunnihii nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam maanta zamankan aan joogno dad aan islaamnimada xataa aan loo malaynayn inay islaamayaan qaarkood waxay ku islaamayaan xadiidkii nebigeennu uu yidhi haddaad maqashaan meesha taacuun baa ka dhacayna ha gelina meelaad joogtaan hadduu taacuun ka dhacana buu nebigu uhi ha ka bixina dadkii zamankan culumta maadiga yaqaana waxay leeyihiin kun iyo afar boqoloo sano ka hor ma nebi maxamed hadalkuu ku hadlay ayuu maanta caalamka ku dhaqmaya uu ku camalfalayaa mutacalimiintii yurub ugu oqoonta badnaa axaadiista nebigeenna markii loo sheegay bay ku islaameen xanuunkan maanta adduunka lagu sheegayo ilaahay haynaga ilaaliyo amiin dhahada insha allah dalkeenna ilaahay noo keeni maayo insha allah dhahada insha allah dhahada qolo reer jabuuti ay la soo hadlayso muqdisho ka warano waxaa idhi muqdisho soddon sano imtixaan ku soo jireenoo imtixaankan maanta adduunyada ka dhacaya insha allah ilaahay iyo kow ka ilaalin insha allah dhahada ah, muslimiintao dhan allah ka ilaaliyo amiin dhahada waa caalamkao dhanna allaha ka qaado allaha ka qaado aamin dhahada leanna waa balaayo balaayo hadday timaado cid walba way saamayn kartaa allah inaga ilaaliyo halkeen soconeh marka xukun alqadaa waalqadar waa halka muslinka iyo gaalku ku kala weecdaan muslimka waxaa la doonayaa wixii ilaahay keenay raalli baan ku nahay qadaa adoo qadarka ilaahay aaminsan oo wixii ilaahay kuu keena ku ralliya haddana diinteenna waxay qabtaa qofku bini aadamku inuu la yimaado ixtiyaad waa ka nebigeennu inoo sheegay eele meeshaa taacuun baa ka dhacay haddaad maqashaanna ha gelina meeshaad joogtaan hadduu taacuun ka dhacana ha ka soo bixina buu rasuulku yidhi mutacallimiintii ree yurub qaarkood xadiistaa nebiga sal alla alay waslam bay ku islaamayaan ay leeyihiin kun iyo afar boqoloo sano ka hor ninka hadalladaa ku hadlaayey ee maanta xadiiskii uu kun iyo afar boqoloo sano ka hor uu sheegay caalamku u arkay xalka keliya ee xanuunkaa maanta la sheegaya lagaga badbaadi karo wallaahi waxay idhahdeen ninkaasi nebi buu haye bashar caadiya mahayn ashhadu anna muxammadan halkaa baa lagu islaamayaa maanta faraxalkii baa la leeyahy faraha iska dhaqa mar walba haddaa dadka u sheegayaan wasaaradaha caafimaadku laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku yidhi habeenka markaad hurdada ka soo kacdaan waxa u horreeyeed qabataan ha noqoba gacmihiinna dhaqda buu rasuulku yidhi waayo xalay toole gacantiinnu meel ay baride kama warqabtaane nin saxaabadan la fadhiyo oo muslimiinta ka mid ahaa ayaa qalbigu ka yidhi hadalka nebigu waa iska yidhi uun ma nin baa ka warqabin gacantiisu meeshii xalay bariday lakiin hadalka ma inkirin carabka kama inkirin laakiin qalbiga ayuu yidhi ma nin baa ka warqabin meeshay gacantiisu xalay bariday habeenkii markuu seexday waagii markuu baryey ninka qayliya la arkay qayliyaaya oo cabaadaaya waa la dul tegey waxaa loo yimid isagoo gacantiisii duburka intaa kula jira tiisii u markaasaa laga soo jiiday markaasuu yidhi walaalayaal haddaad maqashaan nebi maxamed baa sidaa yidhi samicnaa waatacnaa dhahada buhi nebigu wuxuu sheegay waa run weeyaanaya hadda caalamka waxa uu leeyahy gacmaha dhaqda oo cadayda oo wejiga dhaqda oo biyo ku istinjooda oo nadaafadda ilaaliya nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhanba nebigu waxau inooga dhigay innaka waxau inooga dhigay shareecad buu inooga dhigay haddaad cuntada cunaysaan waxaa sunnaha ah in gacmaha biyo kor ka yimid in lagu dhaqo haddaad cunto cunaysid waxaa hadigii nebigeenna ka mid a in saddexdaa farood lagu cuno haddaad saddexdaa karayna shantaa ku cun markaa buu nebigu yihi gacanta markaad cuntada ku cuntaana sidaa uga leefleefa buu nebigu yihi uga leefleefa maxaa yeele jidhka bini aadamka difaac baa ilaahay geliya difaac xanuun walba kaa ilaalinaya biyihii baad ku maydhatay waa difaac baad ka helaysaa dhareerka jidhkaaga ka soo baxaya waa difaac weeyaan bisinkaad u qabatay bisinka dhan baa difaaco cuntadii jermiska ka laynaya cuntada weelkaad wax ku cunayso aqallada habeenkii markaad seexanaysaan weelashiina gembiye buu nebigu yidhi ama maaragtaane eh, daboolo wax saara haddaad waxaa saartaan weydaan buu nebigu yidhi qori yar soo qaado mar ul yaroo cuuda saara buu rasuulku yidhi waa sunne aqal baa nebiga loogu sheegay reer madiine aqalkii ku gubtaa la yidhi wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanaysaan dabkaasi waa cadowgiinni iyo iska damiye buu rasuulku yidhi waa hadigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam nolosha nebi maxamed uu inoola yimiday oo dhan waa nolol adiga ku ilaalinaysa caafimaadkaaga ilaalinaysa diintaada ilaalinaysa waxa uu nebigu noo jideeyey xataa marka la jiifsanayo dhinaca midigin loo jiifto soosadaamaa caaisha radia allaahu canha waa tii tidhi nebigu gacanta midig buu dhinaca saari jiray lanna ducadaa buu akhrisan jiray allahuma qinii cadaabaka yowma tabcaثu cibaadaka dhakhtarradoo dhan waxay leeyihiin qalbiga bini aadamka wadnuhu xagga bidix buu ku yaallaa ha u seexanine xagga midig u seexda xagga midix qofka u seexda caafimaadkiisa qofkaasi rajo fiican buu leeyahay hadday cilmigooga aalaadkan maanta ay samaysteen ayay iyagu ku arkayaan walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cilm alwaxyi ayuu nebigu noogu sheegayaa in habeenkii marka la jiibsanayna xagga midigta loo jiibsado markuu hurdada ka soo kacana waxa u horreeyu nebigu qaadi jiray waa maxay waa cadaygiisa cadaygu nebigu sidaa u qabsan jiray xataa maalintuu dhimanayey caaisha u dhiibay cadaygi u ii jilci buu ka yidhi afkana ii geli buu ka yidhi cadaygu muxuu laynayaa jermiska jirhkaaga geli lahaa ama ka soo bixi lahaa buu laynayaa diin dhammaystiran ayaa ilaahay noo soo dejiyey inaan diinteennaa qaadanno ku camal falno oon barannon ummaddeenna barnoon ka shaqayno taasuunba laynooga baahan yahay bas insha allah dhahda soo diyaar uma nihin inuu diinta barto uu diinta ku camal falo uu diinta ummadda gaadhsiiye ayaa u diyaara saddexdaas dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo diinta allaha inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allaha inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaanba ciriiriga allaha ka qaado colaadana allaha inaga rafaco xanuunada la sheegayna allaha inaga ilaaliyo dadkuu ku dhacayna allaha ka caafiyo dadkii u dhintay muslimnimada ku dhintana allaha u naxariisto gaaladana ilaahow addoommahaagii waa ducafaa waa masaakiine intii hidaayadda aad ugu tala gasheen ilaahow soo hadee wixii sharrana sharkiisa ilaahw naga qabo sala allahu calaa sayidina moxamed